alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w sallama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wwaffiqna lima tuxibu watardaa ya da aljalaali waalikraam ya allah baabu lmuraaqaba ayaynu bilownay muraaqabadana waxaa loo jeedaa muraaqabat allah in allah la yska ilaaliyo oo wax xun inuu kaa arko aad wax xun samayso in aad iyo aad laysaga jiro oo la xasuusnaado allah inuu ku arkaayo ku taalacanayo saas aawadeed xumaanta iyo macaasida iyo dembiyada layska jiro daacaadka iyo lagu dadaalo la wanaajiyo macnaha muraaqabadu saasay u dhacaysa aayaadka uu sheikhu soo qaatay waa laqbaynay axaadiista ayaynu bilaabaynaa insha allahu tacaala sheekhu waxau uhi raximahu allah wa ama alaxaadiisu axaadiista miya xadiiska shan iyo lixdanaad baabkana waa xadiidka koowaad ee can cumara bni alkhataabi radia allahu canhu qaal cumar bnu khataab waxau yidhi baynamaa naxnu cinda rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama daata yowm wakhti gudihiisoo annagu cinda rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay agtiisa aannu ku sugannahay daata yowmin wakhti maalin u saaxiiba bimacnaa maalin gudaheed aanu ku sugannahay id talaca calaynaa waaba yadii uu nagu soo baxay annaga rajulun nin nagu soo baxay ninkaasoo shadiidu bayaadi hiyaabi dharkiisa caddaantiisu ay daranto aad u dharcad id talaca culammada qaarkood waxay yidhaahdaan hadday bayna ama baynamaa ay ka hor marto id waxaa iddu marka ay faa'iidaynaysaa mufaaji'o sidii loo bartay id inay ku tusiso maaha laakiin xaaladdaasay culammada qaar ku gaar yeeleen oo waxay yidhaahdeen marka bayna ama baynamaa ka hor marto markaa mufaaja'a loo fasiraya awjuuh kaloo ku suganna waa jirtaa oo ku arki kartaan shuraaxda qaarkood iyagu sheegaya wuxuu yidhi id dalaca waaba yadii uu nagu soo baxay calaynaa korkayaga rajulun nin nagu soo baxay ninkaasoo shadiidu bayaadi siyaabi dharkiisa caddaantiisu ay daran tahay oo aad u dharcad shadiidu sawaadi shacri labada shadiidba waxay sifo ka yihiin rajuluntay sifo ka yihiin shadiidu sawaadi shacri timihiisa madowgiisuna uu aad u daran yahoo aad u tima madow ninkaasoo laa yuraa calayhi aharu safar waad xaalayn kartaa maadaama nakiradii ay takhsiis qaadatay sifaadkana waad ku sii wadi kartaa ninkaasoo laa yuraa calayhi korkiisa aan lagu arkayn aharu safari raad socdaal ama safar aan lagu arkayn oo safarka calaamadihiisi kama muuqdaan nin dhibi ka muuqata ma aha nin rafaadsan ma aha nin waxaweeye markaa eh, tabcaansan ma aha eh, waxaad mooddaa nin markaa dee magaalada ka soo toosay walaa yacrifuu mina axad walaa yacrifuu ninkaasoo aanu garanayn minna annaga xaaluu naga mid yahay axadun cidna aynay garanayn cid naga midoo ninkaa garanaysaana aynay jirin xataa jalasa ninkii waa soo socday xataa jalasa ilaa uu fadhiistay ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga intii ka ahaatay ilaa uu markaa waxa weeye fadhiistay halkuu nebiga ka soo gaadhayo calayhi salaatu wasalaam shadiidu bayaadi siyaabi iyo shadiidu sawaadi shacri asha ayaa ka naa'iba markaa damiirkii siday culammada qaarkood ay maraan asalkeedu wuxuu noqon lahaa shadiidu bayaadi hiyaabihi iyo shadiidu sawaadi shacrihi dabeedna halkii damiirkii ayaa waxaa laga naa'ib yeelay asha ayaa laga naa'ib yeelay calaa ra'yi alkuufiyiin wa alcani ilmudaafi qad tanuubu fayaqacu alrabtu biha almatluubu waa kii naadimka yidhi yacni al waxay ka naa'ib noqotaa mudaafka way ka naa'ib noqotaa ashu mudaafka damiirkaasaa loo jeedaa markaasaa waxa weeye rabdigu ku dhacayaayoo asha ayaa markaa noqonaysaa raabidkii noqonaysa calaa ra'yi alkuufiyiin yacnii xagga marka waxa weye raabidka inay noqonayso ayaa ra'yi alkuufiyiin ku dhisan sida kale waa la isla ogoliyey oo basriintu waxay leeyihin damiirka waa la qadaraya marka rabdi loo baahdo fa asnada waa tiiriyey rukbatayhi labadiisii ruug waa labadii ruuga ninka ilaa rukbatayhi ay ilaa rukbatayi nabiy sala allahu alayh wasalam labadii ruugee nebiga calayhi salaatu wasalaam buu labada ruug labada ruug u saara iyaduna waa shay kaloo ghariib ah wa wadaca waa dhigay kafayhi labadiisi kaf labadiisi cukur ama labadiisii baabacana wuxuu dhigay kafka waxaa la yidhaha intaa hore ee jalqsatayda ka horraysa cukurka la yidhaahdo intaasaa markaa kaf la yidhaahdaa marka kafka xaggiisa hoosoo baabacada ah ayuu u jeedaa wa wadaca waa dhigay kafayhi labadiisa cukur ama labadiisa baabacaba dheh calaa fakhidayhi ay calaa fakhidayi nabiy sala allahu aleyh wasalam labada bowdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam buu saaray labadiisi baabaco wuxuu saaray bowdyaha nebiga sala allahu aleyh wasalam labada rugna labada rug buu ugu hayaa bacdu ahlicilmi fakhidayhi damiirkaa ku jira waxay u celiyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam oo fakhidayi nabiy sala allahu aleyh wasalam bay yidhahdeen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen waa fakhidayi rajuli calaa fakhidayi nafsihi isagu labadiisii bowdo ee ninku lahaa ayuu labadiisi baabacana saara sidaana shuraaxda qaarkood baa u fasiray oo waxay yidhaahdeen markaa qaabkaasi qofka mutacallimka cilmiga doonaya taalibka iyo siduu u fadhiisto ee ta'adubka ku jiro waa sida ansabka u ah ha waxaa soo aroortay riwaayo xadiiska markaa ka mida oo sunanka qaarkood ay soo wariyeen oo sheegaysa fakhiidayin nabiy sala allahu alay wasalam riwaayada caynkaasi siday caddaynayso ayaa arjaxa noqonaysa walow sida kale mutabaadir ha noqotee waxaana ka mid tahay ashyaada ghariibkee ninka ay ka arkeen wa wadaca waa dhigay kafayhi labadiisa cukur ama labadiisa baabacaba dheh calaa fakhidayhi wuxuu dhigay calaa fakhidayi nabiy sala allahu aleyh wasalam labada boodiyee nebiga sala allahu aleyh wasalam buu saara wa qaala wuxuu idhi yaa muxammadu muxammadow akhbirnii can alislaam iga warran islaamnimada fa qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu idhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam alislaamu islaamku an tashhada waa inaad qirto an laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah mooyaane ay annahu sha'niye antaasi waa mukhafafa min ahaqiila laa ilaaha ila allaah ay laa macbuuda xaqun ila allah mid la caabudaa xaq ma aha ila allaahu allah mooyaane allah in la caabudaa waa xaq alistisnaau bacda nafyi isbaatu ama laa ilaaha ila allaahu ay laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ila allah mid xaq lagu caabudaa jiritaanka kuma sugnaa ila allaahu allah mooyaane allah in xaq lagu caabudaa waa jirtaa wa anna muxammadan iyo inaad qirto in muxammed calayhi asalaatu wasalaam rasuuluullaahi rasuulkii allah inuu yahay sidaana aad qirto wa tuqiima aad oogto taagto alsalaata salaadda wa siday tahay ula timaaddo wa tu'tiya aad bixiso alzakaata zakadana aad bixiso wa tasuuma aad soonto ramadaana bisha ramadaan la yidhahdana aad soonto wataxuja aad xajido albeyta baytullaahi alxaraamkao kacbada aan aad u xajido waa qasdi khaas ah in istatacta ilayhi sabiila haddaad kari karto gaadhitaanka aad gaadhayso wadda haddaad u awoodi karto aad ku gaadho beytkaana inaad xajidaa waxay ka mid tahay islaamka ayay ka mid tahay arkaantiisa shantii arkaanulislaamka ahayd ayuu u sheegay qaala wuxuu idhi ninkii sadaqta run baad sheegtay facajibnaa lahu wuxuu cumar yidhi waa la yaabnay ninka sababta markaa la yaabitaanku waa maxay yas'aluhu waa weydiinayaa wa yusaddiquhu waana u rumaynayaa oo su'aashuu weydiinayo waxay ka fahmeen inaanu garanayn rumayntuu u rumaynayana oo uu leeyahay waa runtaana oo runbaad sheegtayna waxay ka fahmeen inuu hore u garanayey labadii arrin baa iska hor yimi yaa yacni inuu markaa laga fahmo hadalkiisii inuu garanayo iyo haddana garanaynin layaabka ka keensatay waa taas waxaa kuu bannaan yas'aluhu wa yusadiquhu inaad xaalayso waxaa kaloo kuu bannaan istiinaaf bayaaniya inaad ka dhigto laba istiinaaf baa jiro oo istiinaaf naxwi iyo istiinaaf bayaani istinaafka bayaaniga ahi wuxuu kaga duwan yahay ka naxwiga ah su'aal muqadara jawaabteed ayuu istinaafka bayaanigu yahay oo maxaa ula yaabteen haddii la yidhaahdo ama sababta la yaabitaanku waa maxay yas'aluhu wuu weydiinayaa sababtii la yaabitaanka weeye yas'aluhu wa yusadiquhu marka su'aal muqadara jawaabteed haddii laga dhigo waxay noqonaysaa isti'naaf bayaani ah wejiga kalena wuxuu yahay waa in la xaaleeyo waannu la yaabnay xaal uu weydiinaayo uuna u rumaynayo ayaanu la yaabnay sida horaa sii fiican qaala wuxuu idhi fa akhbirnii iga warran can iliimaani iimaanka iga warran qaala wuxuu idhi an tuumina waa inaad rumayso billaahi allah aad rumayso wa malaa'ikatii iyo malaa'igtiisa aad rumayso wa kutubihi iyo kutubtiisa uu soo dejiyey aad rumayso kutubta ilaahay ee munasalka ah ee nebiyada lagu soo rogay dhammaantood inaad rumayso wa rusulihi iyo rasuullada ilaahay inaad rumayso rasuullada uu ilaahay soo diroo dhan aad rumayso nebiyadoo dhan inaad rumaysaana waa raacaysaa walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo qiyaamadana waa inaad rumayso yowm yowmulaakhir waxaa loo yidhi maalin ka dambaysaan jirin waa aakhiru yowm maalin ka dambaysa ayaan jirin waa aakhiru yowm wa tu'minayo inaad rumayso bilqadari qadarka aad rumayso ka bedelo khayrihi qadarka kiisa khayr kale aad rumayso wa sharrihi iyo kiisa shar kaleba aad rumayso qadarkao dhan aad rumayso khayr iyo sharba wuxuu ilaahay qadaray qaala wuxuu idhi ninkii sadaqta runbaad sheegtay qaala wuxuu yidhi fa akhbirnii iga warran can ilixsaani samafalka iiga warran qaala wuxuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam an tacbud allaah ay huwa ixsaanku an tacbud allaha wa inaad allah caabuddo waa jawaabu su'aaloo an tu'mina billaahi iyo an tacbud allah mid walba maadaama jawaab su'aaleeda ay dhacday su'aalu mucaadun fi ljawaab su'aashu waa mid jawaabta lagu soo celiyey marka macnuhu wuxuu u dhacayaa huwa ixsaanku an tacbud allah waa inaad allah caabuddo kaannaka taraahu sidii markaa aad arkayso kale aad u caabuddo xaalaad aad shabbahayso sidii mid arkaaya xaala kownika mushbihan biman yaraah inaad u caabuddo sidii mid arkaya aad u caabuddo xaalaad sidaa shabbahayso aad u caabuddo fa in lam takun haddaanad ahayn taraahu mid allah arkaaya haddaanad ahayn fa innahu allah yaraaka waa ku arkaya qaala wuxuu idhi ninkii fa akhbirnii iiga warran can isaacati qiyaamada iiga warran qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam malmas'uulu canha biaclama min assaa'il malmas'uulu canha ka la weydiinaya saacadda ma aha biaclama mid uga aqoon badan ma aha min assaa'ili ka weydiinaya oo bimacnaa sidaanad adigu u garanayn banana aanan u garanayn qaala wuxuu idhi ninkii fa akhbirnii iga warran can amaaratiha calaamaadkeeda iga warran calaamaadka ka soo horreeya qiyaamada ii sheeg qaala wuxu uhi an talida alamatu rabbataha waa inay dhasho alamatu addoontu rabbataha sayidaddeeda ta u sayidka ah waa inay dhasho wa an tara alxufaata iyo inaad aragto alxufaata kuwii cagaha caddaa ee aan kabaha illanayn yaa ee alcuraata qaaqaawanaa ee alcaalata ee caydha ahaa ricaa'a shaa'i adhyaha raacaayey iyo tataawaluuna xaalay isugu dherar dhiganayaan fil bunyaani dhismaha oo anaa kaa daardheer iyo anaa kaa daardheer iyo anaa kaa fooq dheer xaalay sidaa isugu faanayaan dhismayaasha anaa kaa guri dheer inaad sidaa aragtaa waxay ka mid tahay calaamaadka qiyaamaday ka mid tahay umma indalaqa ninkii waa tegey intaa dabadeed ninkii waa dhaqaaqo waa tegey fa labistu waxaan sugnaa maliyan wakhti dheer baan sugnaa oo bimacnaa aanan nebiga calayhi salaatu wasalaam arrinkii isla soo qaadin oo ninka iska waraysan umma qaala kadibna wuxuu markaa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam yaa cumaru cumarow atadrii ma garanaysaa man isaa'ilu kumuu yahay kii wax weydiinayey ninkii waxay su'aalayay kumuu yahay kumuu ahaaday yacnii waa kuma saa'ilku qultu waxaan idhi cumar baa odhanaya allaahu wa rasuuluhu aclam allaahu allah iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa aclamu cid walba uga aqoon badan qaala wuxuu uhi nebigu calayhi asalaatu wassalaam fa innahu jibriilu ninkaasi waa jibriil weeye yacnii shakhsigii is su'aalayey wax fa innahu saa'ilka wax iweydiinayey jibriilu jibriil weeye ataakum waa idin yimi yucallimukum xaaluu idin baraayo diinakum diinkiinna idin baraayo ayuu idin yimi yacni doonaayo inuu idin baro diinkiinna oo saa niyaysan yahay yacni xaala manwiya rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa macnaa talidu lamatu wa macnaa talidu alamatu rabbatahaa macnaha looga jeedo ee addoonta ayaa dhalaysa rabbatahaa ta u sayidadda ahayd iyada markaa sayidka u ah sayidadda u ah rabbataha ay sayidatahaa waa sayidaddeedaa looga jeeda rabbahana waa soo aroortoo ta'da aynay lahayn markaana sayidaha bay noqonaysaa oo macnaha looga jeeda maxay tahay wa macnaahu macnihiisuna an taksura waa inay badato assaraari ee addoommuhu ay bataan addoommaha milkulyamiinka loo haysanaya inay fara bataan xataa talida ilaa ay ka dhasho alamatu addoontu assurriyatu yacni iyada addoontii unbaa laga tilmaamaya ninkii markaa uu haystay surriyana waxaa loo yidhi waatii umuwaladka uu ka dhigtaye in marka waxaweye loo nisbaynaayo ila siri yani marka loo nisbaynayo yacni addoontu marka waxaan u tegaaye milkulyamiinka ugu tegaayo oo sirigu waxa weeye waa nikaax bimacnaa waa jimaaca yani laga tilmaamayo wa an laa yuxsina asira amhaali zacmat basbaasatu annii qad kabirtu wa an laa amhaali weji kale waxay tahay waa in la yidhaahdo waxaa loo nisbaynayaa yacni marka suruurkii baa loo nisbaynaya liannahu yusaru biha waa lagaga farxinaya sababteed marka waa addoontaa markaa milkulyamiinka ninkuu u haysto uu ka ilmo dhashanayo bintan inan inay dhasho weeye lisayidaha sayidkeeday u dhalaysaa yacnii kii markaa lahaa addoonta ayaa milkulyamiin markuu ugu tago inan bay u dhashay wa bintu sayidi fii macna sayidi inanta sayidkeedu dhalayna wuxuu ka dhigan tahay sidii sayidoo kale ay uga dhigan tahay yacni xaqiiqatan markaa iyadu dee ma addoonsan karto dee ubadku waalidkood ama hooyadood ma addoonsan karaan oo waxaweeye judhadka marka waxaweeye dee uu dhintay xor noqonayaan markuu dhinto waxawe sayidku ma dhici karto inay markaa waxa maal ahaan hooyadood u dhaxlaan ma dhici karto oo judhadka uu saa u dhinto ayay iyadu xor noqonaysa man malaka daa raximin maxramin raxim markaa maxramnimo u saaxiiba kii mulkiyaa oo gacantiisa uu soo galaa axadu maxaarimihi cataqa calayhi waa ka xoroobayaa uma baahna inuu yidhaha anaa xoreeyey shudhadku gacantiisa saa ugu soo dhacu xor noqonaya ya laakiin waxaa laga tilmaamayaa iyadoo aynay addoonsan karin haddana maadaama marka waxaway sayidkeedii uu dhalay yacnii dee baawarkaasna ay leedahay marka waxawaye sayidkeedii inay ka soo jeeddo sayidkii lahaa ee markaa addoontan mulkinayey maadaama uu dhalay fii macna sayidi bay iska tahay sayidkii bay la xukumtahay marka kaannahu inay mulkiday ma mulkiyi karteen wa qiila hayru daalika sidaasi aan ahaynna waa la yidhi siyaalaha kale la yidhi waxaa ka mida waxa weeye waa in la yidhaahdo waxaa fara badanaya waalidinkaarnimada iyo cuquuqaa fara badanaya cuquuqulummahaat ayaa fara badanaya markaasaa ubadku inan iyo inanba waxay ula dhaqmayaan hooyadood sidii addoon ay leeyihiin oo kalay ula dhaqmayaan ya siday wax ugu diidayaan siday wax ugu laabayaan siday markaysa marka waxaan yani u huruufayaan siday u canaananayaan u dagaalayaan sida hadday doonaan markaa gacanta ula tegayaan kaannahu inay addoonay leeyihiin oo kale tahay sideeday ula dhaqmayaanoo cuquuqa iyo waalidinkaarnimada fara badanaysa sidaana culammada qaarkood waa u tawjiihiyeen walcaalatu alfuqaraa caaladuna waa kuwa markaa fuqaradii caydha wa qowluhum maliyan ay zamanan tawiilan waxaa loo jeedaa wakhti dheer wa kaana daalika halaasan kaasina ah, wuxuu ahaa saddex habeen buu ahaa oo riwaayo kalea ku soo aroortay wakhtigaas inuu ahaa saddex marka waxaway maalmood ama saddex habeen dabadeed inuu ahaa eh, waxaana soo aroortay riwaayaadka qaarkood saxaabadii nebigu inuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markii ninkii jeestay ninka markaa waxawa u yeedho soo jeediye soo celiye dabeedna ay ka daba tageen dabeedna ay waayeen ya dabeedna ay waayeen dabeedna markaa uu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaa jibriil ahaa culammadu waxay yidhaahdeen riwaayadan cumar ee tilmaamaysa in wakhtii markaa saddex maalmoodee dabadeed nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam iyo riwaayadaa kalee sheegaysa inuu markiiba yidhi markaa ninka u yeedha oo soo celiya dabeedna ay ka daba tageen dabeedna ninkii ay waayeen oo uu markaa u sheegay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxaa lagu kulminayaa in markii su'aalahaas marka ay nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkaa isdhaafsadeen ou nebigu uga jawaabay inuu cumar markiiba kacay oo tegey dabeed saxaabadii kale uu ku yidhi marka waxa ninka u yeedha oo soo celiya dabeedna saxaabadii kale uuu sheegay cumarna aanu ka warqabine markan uu tegey cumar markaa saddex maalmood dabadeed inuu su'aashii weydiinayo isagoo warkii aan helin isagoo warkii saxaabadii kalena ayna u sheegin aanu warkii helin ayaa nebigu weydiinaya calayhi salaatu wasalaam markaasuu sidaa ugu sheegayaa saasaa labada riwaayana culammadu ay yidhaahdeen waa lagu kulminaya xadiiskan waxyaalo badan baa laga qaadanayaa fawaaid fara badan baa ku jira xadiiskan horta mar waxaa la yidhahdaa waa xadiisu cumar marna waxa la waa xadiisu jibriil taasiyana waxba qariib kugu noqon caadatan waxa badan xadiiska in loo nisbeeyo raawiga soo wariyey marka xadiisu cumar marka la yidhaahdo waa sidii macruufka ahayd ee shaa'ic ahayd ee la yaqaanay xadiisu jibriil in la yidhahdana waa dhacdaa jibriilna xadiiska ma soo warin taasna waa usluub culammadu ay isticmaalaanoo xadiisku cidduu qisadiisa ku saabsan yahay in loo nisbeeyo layahay waa xadiiska caynkaas yaduna waxa weye waa jaa'iso waa bannaanta saasaa xadiisu jibriil loo odhanaya waa sida loo yidhahdo xadiisu musii'i salaatii ninkii salaaddiisa xumeeye xadiiskiisii yacnii shanigiisi iyo qisadiisuu ku tacalluqaa xadiiskiiyo maadaamuu ku tacalluqo xadiiskii isaga waa loo nisbayn karaa marka labada siiqo mid walba waa la isticmaalaa ha badnaato in xadiiska cidda soo warisay loo nisbeeyo cidda qisadiisa uu ku saabsan yahay in loo nisbeeyo la yidhahdo waa xadiisu jibriil ama waa xadiisu musii salaati saas la yidhaahdana iyaduna saas yadaabay u jirtaa marka labada marka mid walba yani waa suganta xadiidkan wuxuu tilmaamayaa inuu markaa cumar marka uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam annagoo maalin la joognaa ayaa waxaa nugu soo baxay nin dharkiisu aad u cad yihiin timihiisuna aad u madow yihiin raad safarna aanu ka muuqan cid naga midoo garanaysaanaanay jirin markii la arkay dharkiisu wax markaa booda iyo uskaga iyo waxba inayna lahayne aad u dharcad yahay timihiisina aad u madow yihiinoo siiga iyo waxba ayna ka muuqan raad safar aanu ka muuqan waxa markaa dee addaahir ah waxay tahay nin magaalada ka soo toosay inuu yahay markii saxaabadii badnayd ee jamaca ahayd ee nebiga la joogtay calayhi salaatu wasalaam ruux ka midoo garta la waayeyna taasna waxay noqotay xaaladdiisu inay u eg tahay ninkan nin ghariiba inuu yahayoo nin magaalada markaa degaanka ah inaanu ahayn magaalada aanu ka soo toosina meel ka yimi labada arrin waa laba shay oo kala tagan ninku ma nin marka magaalada abaa oo magaalada ka soo toosay mise waa nin ghariib oo safar ku yimi hadduu safar ku yimi calaamaad safar baa ka muuqan lahaa hadday boor tahay iyo hadday marka waxaweye yani markaa safarka dhibaatadiisii tahay iyo hadday marka waxaweye timihiisa yani marka siday yihiin iyo dharkiisu siduu yahay yani calaamaad baa ka muuqan lahaa calaamaadkiina kama muuqdaan cid naga midana garanamaysa buuri shayga kale la yaabkani waxay tahay ninkii markaa ay islahaayeen haddaba waa nin ghariib ay la yaabanaayeen xaaladiisi intuu soo socday buu cid kaleba markaa uma leexane nebiga intuu yimi weliba ku dhowaaday ilaa uu labada rug labada rug u saaray dee ruuxu ghariibii ciddii markaa beledka ugu mudnayd ee ugu wanaagsanayd yaa ee ugu sarraysay intuu soo socdo markaa waxa weeye isagu inuu rugagga rugagga u saaro lafteedu waa hariiba waa shay kaloo hariib ah shay kaloo la yaab leh kuma joogan intaase labadiisii gacmoodna labada bowdee nebiga sal allahu alay wasalam uyuu saaray dee ruux ghariibi ficilkaasoo kale ma sameeyo ya yacanii taasi qudheed waa la yaab intaasi markay dhacday ayuu magiciisii ugu yeedha yaa muxammadu taasna waxay ku tusinaysaa dee inuu garanayeyba iga warran islaamnimada nebigu waa u sheegay wuxuu idhi alislaamu an tashhad an laa ilaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu ullah arkaanu islaamkii buu sheegay haddana iimaanku weydiiyey sidii buu uga jawaabay islaamka markuu uga jawaabo uu yidhi arkaanu islaamkii u sheegay ayuu yihi runtaa weeye run baad sheegtay saxaabadu waxay dhahn markaana waa la yaabno waxay ula yaabeen waxay tahay su'aashuu weydiinayo waxaa laga fahmayaa inaanu garanayn rumaynta uu rumaynayo uu leeyahay run baad sheegtay oo waa runtaana waxaa laga fahmayaa inuu garanayey waa laba shay iyaduna kala duwan labadaasina maadaama sidaa u kala duwanaadeen waxay noqdeen mid ay la yaabaan haddana wuxuu weydiiyey iimaanka ma uga jawaabay run baad sheegtay buuri ixsaanku weydiiye su'aalaha caynkaas u sa'ala maraatibu diin alislaami ayaa la yidhaahdaa oo alislaam iyo aliimaan iyo alixsaan waa saddex martabo islaamku arkaan buu leeyahay waa shan rukni waa shantaa tiir xadiiska ibnu cumarna waa shantuu sheegaya bunaya alislaamu calaa khamsin an tashhada an laa ilaaha ila allah ana muxamadan rasuulu allah wa tuqiima asalaata wa tu'tiya azakaata wa tasuuma ramadaan wa taxuja albeyt shantaas mabaani baa la yidhahdaa arkaan baa la yidhahda lislaam baa la yidhaahdaa waa tiirarka islaamka waxa ugu horreeya waa labada shahaado ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuuluullah labadaa shahaada ugu horraysa salaaddaa ku xigta zakadaa ku xigta soonkaa ku xiga xajkaa ku xiga riwaayaa soo aroortay ku siyaadinaysaa wa an tactamira wa takhtasila min aljanaabati inaad markaa cimraysato janaabadana iska maydho aduu saddex arrinoo saasay ku daraysa labadaas ka mid yihiin riwaayada caynkaasu xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa waa markaa sanadkeedu waa xasan saasuu odhanaya marka islaamku kolley intan kuma koobna laakiin waxaa loo jeedaa waa arkaantii ugu waaweynayd islaamnimada weeye tiirarkii islaamka ugu weynaa weeyaan marka waxawa shantani shantanna waxay u badan tahay waxyaalo muuqday u badan tahay oo iimaan iyo islaamnima la israaciyey culammadu waxay yidhahan ida ijtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamaca iimaan iyo islaamnimo hadday kulmaan oo isku meel lagu sheego iftaraqaa way kala tagaanoo laba macnay kala noqdaan wa ida iftaraqaa markay kala tagaanoo mid ahaan la sheego ka kale aan la raacinna ijtamaca way kulmaanoo kii kalena waa soo gudagalaa yaa oo islaam keliya haddii la sheego aan la raacin iimaan aan la raacin dee waa soo gelayaa iimaankana waa soo gelayaa wa radiitu lakum alislaama diina biduuni iimaan loogama jeedo iimaanka waa ku jira waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin iimaanka waa iskaga jiraa iimaanka laftiisa marka gaar loo sheego aan waxba kale la raacin oo islaam aanu ku ladhnayn markaana waa soo gelayaa islaamnimadiina waa soo gelaysa waatay culammadu markay tacriifinayaan ahlusunna waljamaca iimaanka ay yidhaahdaan aliimaanu qowlun wa camal iimaanku waa odhaah iyo camal qowlkii waxaa soo gelaya qowl qalbi wa qowl lisaan yani afka in laga yidhaahdo qalbigana laga yidhaahdo waxa afka laga leeyahay qalbigana ka soo baxdo iyo camalu qalbi wa camalu jawaarix iyo in markaa qalbigana laga camal falo jawaarixda iyo xubnahana laga camal falo ya marka waxaa soo gelaya wix kastoo wanaagsan oo ruuxu samaynaayo ama ha noqdo wax muuqda ama ha noqdo wax qarsoone yani mid waliba waa soo gelis mid waliba waa soo gelis ama marka la odhanaayo iimaanku waxa weeye waa qowl iyo camal iyo ictiqaad ama qowl iyo camal iyo niyo siduu shaafici ka cabbiray iimaanku waa qowl iyo camal iyo niyo yacni niyo lala yimaado yacni camal iyo marka waxa weeye eh, odhahna lala yimaado camalu qalbi wa camalu jawaarix iyo waxa weeye markaa qowlu qalbi wa qowlu yacni marka allisaan afka in laga yidhaahdo qalbigana laga yidhaahdo yacni lana niyeeyo niyada aan laga tegin niyadii aan laga tegin waxa marka ay noqonaysaa Eh, in looga jeedo iimaankii ama siday culamada qaar ka cabbiraan waa qowl iyo camal iyo ictiqaad yacni saddexdaasoo isla socda ayaa iimaan ah cinda ahli sunnati waljamaca oo acmaasha saalixii ilaaba ilaa iimaanka waa ku jirtaa sida odhaahdu ugu jirto shahaataynka in lagu dhawaaqo ama wax kastoo wanaagsanoo afka laga odhanaayo kullu daalika waa soo gelaysaa iimaanka sida waxa weeye tasdiiqa qalbiga qalbiga in laga rumeeyo iyo camalka qalbiguba ay u soo gelayaan iimaanka ayay u soo gelayaan marka taasi waa cinda alifraad waa marka la keli yeelo oo aan marka iimaankii islaamnimo la raacin laakiin haddii labada laysku ladho iimaan iyo islaam laysku ladho waxay markaa ahlucilmiga ay yidhahdeen qaarkood waa sida xadiiskan jibriil oo kale oo midna daahir baa lagu fasiraa midna baatin ayaa lagu fasiraa waa xaalka cinda aliqtiraan waa kala duwantahay cinda alifraad iyo cinda aliqtiraan marka waxaa weeye saas aawadeed markuu iimaanka nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ila islaamnimadii ku ladhnaydeen wuxuu sheegay un marka in allah la rumeeyo malaa'igtiisa la rumeeyo kutubtiisa la rumeeyo rasuulladiisa la rumeeyo yowmul aakhirka la rumeeyo qadarka khayrkiisa kiisa khayr kale iyo kiisa shar kaleba la rumeeyo arkaanuliimaanki bes buu sheegay ya dee tacriifka iimaanna waxaa la garanayay inuu macnaha ka waasacsan yahay laakiin markuu ka waasacsan yahay waa goorma waa cinda alifraad waa marka la keliyeeyo oo islaamnimada aan la raacin laakiin marka labada laysku ladho waxay noqonaysaa in la kala siiyay noqonaysa waa sida miskiin iyo faqiir miskiin iyo faqiir marka laysku daro laba macnay kala noqonayaan ida ijtamaca iftaraqaa ida ijtamacaa iftaraqaa hadday kulmaan oo bimacnaa isku meel lagu sheego way kala tegayaanoo laba macnay kala noqonayaan inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin fuqaradii masaakiintu marka waa kala duwan yihin waa kala laba nooc oo midna waxa weeye waxbaba ma haysto ya dirham iyo diinaar toonna ya midna wax waa haystaa laakiin wuxuu haystaa kuma filla taasi waa marka waxaweeye ay isku ladhan yihiin laakiin marka waxaweeye aynay isku ladhnayne mid ahaan la sheego oo la yidhaahdo waxaweeye eh, fuqarada waxa la siiyo masaakiintana waa iskaga jiraan mar haddaan masaakiin gaar loo sheegin masaakiintana waa iska soo gelayaan faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min aghniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim kuwii marka waxaweeye aan shaynaba haysan iyo kuwii wax haystay laakiin waxay haystaan ayna ku filayn labada noocba markaa waa ku jiraan wa cinda alifraado labadii noocba marka waa soo gudagelayaan marka taasna sidaas yada ah weeye oo caynkaasay markaa noqonaysa marka xadiiskani waxa weye waa cinda alikhtilaankii weeye saasay ku saabsantay marka labada mid walbana arkaantii baa lagu fasiray arkaanulislaam iyo arkaanu liimaan ayaa lagu kala fasiro oo lagu markaa xadiisku uu markaa sheegaya shahaadataynka in la qiraa islaamnimada ugu horraysa waa awal waajib cala shakhsi mukallafka waxa ugu horreeye ku waajibkaay waxa weeyaan waa inuu shahaadataynka qiro saas aawadeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka ugu horraysaba ugu yeedhi jiray shahaadateynka waxaana la rabaa maca alictiqaad ictiqaadkana waxaa laga qaadanayaa an tashhada tashhada shahaadadu waxay ka soo fushaa qalbiga waxaanu qalbiga qofku ka garanaynin inay sax tahay oo aanu hubin oo aanuu yaqiinsanayn inay sidaa tahay dee kama markhaati kici karo waxa uu ka markhaati kacaya waa inuu yahay wuxuu iska hubo garanaayo oo marka waxa weeye inay sax tahay og yahay marka waxa weye ictiqaadkii waa inuu jiraa qalbiga waa inay ka soo fushaa shahaadadaasi afkana lagaga dhawaaqaa haddaan afka lagaga dhawaaqin isagoo qofku kari karaya halkaa masale muhima ku jirta masaladas maxay tahay shahaadataanka haddaan lagu dhawaaqin isagoo qofku awoodi karaya maanicu diidayaana aanu jirin haddaanu ku dhawaaqin una kari karayo yaa xaalka noocaasa ma islaamayo yacni qofkiibaa cimri badan buu nool yahay shahaadadii waa awoodi karayey waa garanayey waa ictiqaadiyey kuma dhawaaqin diidma uu sideeda u diidayna ma jirtee siday ku beegantay siday qolyaha qaarkood qadareen mutakallimiinta qaarkood xaalka caynkaasa waxbay gaalnimadii ka bixi maayeen halkay odhanayaan qoryaha marka waxa mutakallimiinta qaarkood ay odhanayaan waxa weeye maya haddii aanu markaa waxa weeye aanu diidanayn wuxuu noqonayaa kaafirun cindana mu'minun cinda allah ilahay agtiisa way ka anfacaysaa oo rabbi agtiisuu muumin ka noqonaya ila innagu ma ogin qalbigiisii laakiin innaga wuxuu inoogu xukumayay gaalnimadii warkaasi sax maaha inuu waxa weeye markaa muumin markaa noqdaa walow iimaankiisu naaqisba ha noqdee ma dhici karto isagoo markaa shahaadateynka awoodayey oo ku dhawaaqi waayey oo maanic u diidaya aanu jirin yacni markaa waxa weeye karina karaayey uu iska daayay haddana inuu ku dhawaaqo inay anfacdaa ma dhici karto muumin u noqdaa saas aawadeed bay culammada qaarkood soo naqliyeen ittifaaq ay markaa culammadu ku ijmaacsanaayeen oo isku waafaqsanaayeen in waxaweeye qofkii aan shahaadataynka la imanin inuu marka waxawe yahay gaal inuu yahay daahiran wa baatinan karina kalayo cudurdaar u diidaya aanu jirin inuu noqonayo yacni markaa mid gaal ah daahiran wa ay ku soo naqliyeen ijmac ku soo naqliyeen qolyaha odhanaya ra'yigaynu sheegnay soo naqlinay tilmaamayo le waxa weeye muumin buu ilaahay agtiisa noqonayaa waxay ugu dhisan tahay iimaanka marka horeba inay ka dhigayaan tasdiiqu alqalbi faqat oo shahaateynka in lagu dhawaaqa ay ka dhigayaan shartun liijraa'i alaxkaam shartun liijraa'i alaxkaam addunyawiya inay sharti unu tahay axkaamta dunyawiga inay ku dareerto bay ka dhigayaan saxna maaha ee waxa weeye waa jus iimaankii ka mida qayb ka mida weeye la'aantiina iimaanku aanu suuroobaynin qofkii marka waxa markaa maanic u diidaya aanu jirin ama markaa qofkii kari karaya qofkii aan kari karayn isagu cudurdaar buu haystaa qof baa hadalka ku xidhmay hadalka markuu ku xidhmay isagu markaa kuma dhawaaqi karo shahaadatinkii laakiin wax waa maqlayaa wuu garanayaa wuu maqlo waa ictiqaadiyey wuxuu awoodi karayana waa la yimi yacni xaalka noocaas ah dee isagu waa ka duwan yahayoo eh, yacnii inaanu awoodi karin bay uga dhacday inaan awoodi karin ayay markaa uga dhacday marka xadiiska waxaa ku sugan iimaanka iga warran markuu yidhi arkaanul iimaanka inuu ku fasiray an tu'mina billahi in allah la rumeeyo allah waxaa loo rumaynayaa waaxidnimadiisa dee inuu marka waxdaaniyada leeyahay oo isagu marka waxaan yani la keli yahay asmaadiisa iyo sifaatkiisa iyo afcaashiisa iyo daatadiisa iyo magacyadiisa inuu markaysa waxa la keli yahay keligiina xaqu leeyahay in la caabudo oo cibaadada keligii in la caabudona xaqu leeyahay in loo rumeeyo weeye malaa'igtiisa waa in la rumeeyo waa khalqi ilaahay abuuray makhluuqaad makhluuqaadu abuuray weeye oo nuur ka abuuray wakhuliqat ilmalaa'ikatu min nuur waa makhluuqaad ilaahay nuur ka abuuray oo aan allah caasiyayn laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun acmaal badan baynay leeyihin oo ay qabtaan oo marka waxa mid walba wax ku qaybsan yahay wixii uu ku qaybsanaa uu qabanayo cibaadada ilaahayna waxaweye waa ku mashquulsan yihiin wax macaasiyoo ka dhici karaana ma jiro daacaday ku sugan yihiin allah bay u tasbiixsanayaan yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yafturuun yacni waxa weeye yacni malaa'igtu saas weeye xaqa ilaahayna waxba kuma laha oo waxa weeye markaa rabbinimada iyo uluuhiyada waxba kuma laha lagamana siinayo marka sidaas inay addoommo ilaahay yihiin cibaadu mukramuun ayaa markaa loo rumaynaya oo allaha caabudaya allahna aan caasiyayn saas yadaa baa loo rumaynaya loo ictiqaadinaya nuur baana laga abuuray kutubta allah soo dejiyo dhan waa in la rumeeyaa hadday qur'aanka tahay hadday towraad tahay hadday injiil tahay hadday zabuur tahay hadday suxufu yacni ibraahim hadday tahay haddii kutubaha kale magacyadooda aan laynoo sheegin tahay dhammaan kutubta allah soo dejiyey kulligood waa in la wada rumeeyaa midaynu magaciisa garanayno iyo mid aynaan garanayn mid walba waa in la ictiqaadiya la rumeeyaa inuu kitaabu allah soo dejiyey yahay kalaamkiisiina yahay hadalkiisii yahay saas iyada waa in la ictiqaadiya wada xaqna ay yihiin ha yeeshee camalfalka waxaynu ku camalfalaynaa ka ugu dembeeyey oo qur'aanka ah ayaynu ku camalfalaynaa sunnada nebiguna sala allahu aleyh wasalam way fasiraysaa waa raacaysa iyaduna waa waxyiye yacni waxa weye aynu ku camalfalayno raacayna waayo iyada ayaa naasikhoo kutubtii hore ka dambaysay wa muhayminan calayh kutubtii horey xukumaysaa yani waxa weeye ay xukumayso iyada ayaa marka waxa weeyaan yani lagu camalfalayaa oo lagu dhaqmayaa laakiin hadda kutubaha hore yani marka kuma camalfalayno kuma dhaqmayno iyada ayaa marka kitaabkan baa naasikha kitaabkan qur'aanka baa naasikha aynu ku camalfalaynaa ee kutubihii hore kuma dhaqmayno saas iyadaa weeye laakiin waa la wada ictiqaadinayaa inay wada run ahaayeen wada dhab ahaayeen wada xaq ahaayeen wada kalaamullaahi ahaayeen yani saas iyadaa waa in la wada rumeeya Eh, rasuullada ilaahay oo dhan iyagana waa in la rumeeyaa eh, rasuullada allah soo diray wakada nebiyadu allah soo diray oo dhanna waa in la rumeeyaa waa in la rumeeyaa eh, waxa weeye rasuullada iyo nebiyadana allah baa u waxyooday allah ayaa u waxyooday waxii ku soo dejiyey isagaana doorto khalqiga ka doortay khalqiga isagaa ka doortay waxaana loo doortay dadka marka inay gaadhsiiyaan risaaladda ayaa loo doortay marka khalqiga kalena ilaahay waa ka fadilay waa ka korraysiiyey oo waxay ahaayeen qaar marka fadli badan iyagoo iyaguna sii kala fadli badan oo markaa nebiyada waxa ugu fadli badan nebiyada rasuulnimadu u raacday ayaa ka fadli badan nebiyada aan rasuulnimadu u raacin rasuulladana waxaa ugu sii fadli badan ululcasmiga ayaa ugu sii fadli badan ululcasmigana waxaa ugu fadli badan labada khaliil baa ugu fadli badan khaliilay araxmaan oo nebi ibraahim iyo nebi maxamed ah labadoodana waxa sii fadli badan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa markaa sii fadli badan ana sayid waladi aadama walaa fakhra waa kuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aadam wuxuu dhalay anaa u mudan ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wax faan la yidhahdana kuma sugna waatuu saas iyadaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi yacnii axaadiis badan oo sheegaysa fadligiisa iyo siduu markaa uga mudan yahay waa jirtaa khasaa'is badan oo la siiyeyna waa jirtaa laakiin nebiyadiiyo rasuulladu yacni waxa weeye khasaa'ista ilaahay waxba kuma laha oo waxa cibaadada in markaa wax ka mida la siiyo loo leexiyo yacni marka xaqu ma leh umana bannaana insaan la sameeyaa mid bannaan ma aha in lala yimaado oo xuquuqdii ilaahay yacni lala siiyaa mid bannaan marka waxa ma aha haddii waxa weeye markaa dee la caabudo rasuul rasuullada ka mida ama nebi nebiyada ka midana waxay noqonaysaa gaalnimo ayay noqonaysaa walaa ya'murakum an tattakhiduu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaba aya'murukum bilkufri bacda id antum muslimuun marka allah wuxuu inoo sheegayaa haddii rasuullada ama malaa'igta yacni laga dhigto macbuudaad la caabudayo oo cibaadadii ilaahay lala wadaajiyo inay noqonayso gaalnimo lagu gaaloobaayo inay noqonayso ayaa markaa allah inoo sheegay qolada kiristaanku waxay caabudaan ciisa bnu maryam ayay caabudeen marka waa ku gaaloobeen laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam kuwaasi waa kufriyeenoo milladda waa ka baxeen oo waa gaaloobeen marka waxa weeye gaalada la cadaabayo ee naarta ku waaraysa abad alaabaad ayay marka ka mid yihiin kuwa ciise bnu maryam caabudaya ilaah ka dhigtay marka waxa weeye nebiguna calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed wuxuu nagu yidhi laa tutrunii kama atrat inasaara bna maryam inama ana cabdun faquluu cabdullaahi warasuuluh ammaantayda ha ugu talax tegina sida kiristaankuba ina maryama ammaantiisa ugu talax tageen oo kale ammaantayda ha ugu talax tegina inama ana cabdun anigu waxaan ahay oo qura addoon baan ahay faquluu cabdullaahi wa rasuuluh waxaad tidhahdaan waa addoonkii ilaahay waana rasuulkiisii sidaas dhaha ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi yowmul aakhirka waa in la rumeeyaa maalinta dambe qiyaamada waa in markaa la rumeeyaa waxaa kaloo culammadu ay yidhahdeen yowmul aakhir waxaa soo gelaya kullu maa yaqacu bacda almowt wax kastoo dhacaaya geerida dabadeed hadday cadaabulqabriga tahay hadday yani naciimka qabriga tahay hadday su'aasha qabriga tahay hadday fitnada qabriga tahay daqdatulqabri hadday tahay cidhiidriga qabriga qofka yaro gujinayo saa u yaro cidhiidryayo yacni hadday tahay hadday tahay waxa weeye soo saaritaanka la soo saarayo yacni hadday tahay waxa weeye dadku iyagoo sifada lagu soo saaraya ay noqonayaan yacni waxa weye xisaabta miisaanka jidka siraad bannaanka qiyaamada la tuban yahay qoraxda la soo dhowaynaayo yacnii kelagelinta dadka la kelagelinayo jannada iyo naarta qaarkood inay cadaab soo marayaan lagu soo tahirayo lagu soo nadiifinayo marka dambena jannada ku dambaynayaan kullu maa yaqacu bacda almowt waxay soo gelayaan walyowmi alaakhir maalintaa dambe qiyaamaday soo gelayaan saasay ahlucilmigu ay markaa yidhaahdeen wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrih yacnii qadarkana waa inaad rumayso kiisa khayr kale iyo kiisa shar kaleba yacni wax kastoo dhacaaya allah waa qadaray qadarkuna wuxuu koobsanayaa afar umurood waxa weeye cilmun kitaabatu mawlaana mashii'atuhu wa khalquhu wa huwa iijaadun wa takwiinu wa arbacatu ashyaa afartaa shay waa maxay waa ogaalka ilaahay ashyaada sii ogaa ka hor intayna dhicin ka hor oo wax ka qarsoonaa oo ka diimoona ayna jirin wax walba allah ogaa jumlatan wa tafsiilan ya cilmiga ilahay waa waasic wax walba ogyahay yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuun allah wuxuu ogayay wixii hore u jiray iyo waxaa jiri doona iyo waxaan dhacaynin hadday dhici lahaayeen siday noqon lahaayeen buu allah ogyahay ya marka ogaalka ilaahay iyo cilmiga ilaahay waasica waa in la rumeeya wax walba ilahay ogaa ruuxa markaa dafira ilaahay cilmigiisa oo yidhahda waxyaalaha qaar baanu allah ogayn oo dhacaya ama ashyaada qaar baanu allah ogayn cidda tidhaahda waa gaaloobaysa saas aaweed baa imaamu shaafici iyo a'immo kaleba ay yidhaahdeen khaasimu alqadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimuu wa ila kafaruu qolada qadariyada ee qadarka inkiraysa waxaa kula doodaan cilmiga hal kaana allahu yaclamu alashyaaa qabla wuquuciha allah ma oga ashyaadu intaynay dhicin ka hor mise ma ogayn fain aqaruu khusimuu hadday qiraan cilmiga ilaahaye waasicay wax walba allah ogaa yacanii waa laga gerhelaya waa laga qaalib noqonaya dooddii waa lagaga gacan sarraynaya oo marba hadday cilmiga ilaahay qireen ilaahay wax walba inuu ogaa inuu sii qoray iyo inuu doonay iyo inuu waxa dhacaya inuu abuuro inuu waxa dhacaya abuuray yacni maraatibta kale qadarkana inuu qiro way ka dhalanaysaa waa ka laazimaysa macnaad u kala reebtaa ma jirtee kan haddaad qirtay kuwa kalena qir saasay noqonaysa fa in aqaruu khusimuu wa ilaa kafaruu hadday qiri waayaanna waa gaaloobayaan baa imaamu shaafici yidhi raximah allah oo ruuxuu yidhaahda ilaahay ashyaada qaar baanu ogayn de wuxuu noqonayaa kaafir billaah liannahu nasaba aljahla ila allah sababtuna waxay tahay aqoondari iyo jahli buu ilaahay u tiiriyey mar hadduu jahli iyo aqoondarro u tiiriyena waa gaaloobaya milladda waa ka baxaya marka qadarka waa in la rumeeyaa kow cilmiga ilaahay waa in la rumeeyaa wax walba ilaahay sii ogaa laba inuu ashyaada dhacaysa ilaa yowmi alqiyaama inuu qoray iyadana waa in la rumeeyaa ya awalu maa khalaqa allahu alqalam suma qaala lahu uktub qaala maa aktubu qaala uktub maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama wuxuu ilaahay abuuro qalinka ugu horreeyey markaasuu qalinka ku yidhi qor markaasuu ilahayo maxaan qoraa waxaad qortaa wax alla waxa dhici doona ilaa yowmi alqiyaama qor sidii baa markaysa waxa marka u qoraya oo qaliinku markaa wax waloo dhacayaba uu sidaa u qoray taana sidaas mashii'atuhu doonista allah ee doonay waxa dhacaya wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ma doonaysaan inuu ilaahay doono mooyaane marka taasna waxa weeye saas weeye oo wax kastoo dhacaya inay dhacaan allah waa doonay oo mulkigiisa kama dhex dhacdo waxaanu doonini walaa yakuunu fii mulkihi maa laa yuriid ya mulka ilaahay kama dhex dhaco waxaanu allah doonina kama dhex dhaco wa khalquhu wahwa iijaadun wa takwiinu yo abuuristiisa uu ilaahay abuuray wax kastaba waxa dhacaya allah ba abuuray afcaasha addoommada ay samaynayaan addoommadu ma abuuran ya allah ba abuuray allah baa abuuray allahu khaaliqu kulli shay shay walba ilahay isaga abuuray wa khalaqa kulla shay wax walba waa abuuray marka khayr iyo sharba allah isagaa abuuray isagaa doonay isagaa qadaray yani waxa weeye maraatibta qadarku afartaasay ka koobantah cilmun kitaabatu mawlaana mashii'atuhu wacatfun bikayr caatif wa khalquhu wahwa iijaadun wa takwiinu yo abuuristiisu ilaahay abuuray waxa dhici doonoo dhan yani uu yani ilaahay abuuray waxay ka mid tahay maraatibta qadarka ayay ka mid marka qadarka kiisa khayr kale iyo kiisa shar kale waa in la rumeeyaa firqooyinka lumay qaar baa waxay yidhaahdeen wixii khayra ilaahay waa doonay laakiin wixii shara ma doonin ee addoommadaa sharka doonay warka noocaasi waa war baatil aan sax ahay qadarka dhammaantii waa in la rumeeyaa wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrih yacnii khayr iyo sharba allah isagaa abuuray isagaana qadaray qul kullun min cindi illaah dhammaantood waxa wanaagsan iyo waxa xunba xagga allah buu ka ahaaday khalqan wa iijaadan ilaahay baa jir siiyey ilaahay baa abuuray ilaahay baa qadaray haddii laga eego xagga abuuritaanka iyo xagga taqdiirka mid walba xagga allah buu ka ahaaday laakiin allah sharka dooni maayo sharcan marka uma doonaayo sharcan walow qadaran haba u dooneen waxaa kale jira iraada sharciya iyo iraada qadariya iraada qadariya waxa weeye waa wuxuu qadar ahaan ilaahay u doonay waxa uu qadar ahaan u doonay waxay noqon karaan wuxuu ka raalli yahay oo jecel yahay waxay noqon karaan waxaanu ka raalli ahayn oo jeclayn ya maa sha allahu kaan wamaa lam yasha lam yakun wuxuu sharci ahaan allah u doonaayo waa wuxuu addoommada ka rabo marka wuxuu ka raallida yahay waxaa la yidhaahdaa doonista uu doonaayo oo bimacnaa addoommada waxaa sameeya allah rumeeya salaadda tukada zakada bixiya soonka yani waxa wax addoommada ka dalbaayo ka doonayo taas waxa la iraada sharciya la yidhahdaa iraada sharciya la yidhahdaa iraadada qadariga ahina waa wuxuu markaa ilaahay qadar ahaan u doonay marka waxay noqonaysaa wuxuu ilaahay qadar ahaan u doonay ilaaba ilaa waa dhacayaan baaqan maayaan laakiin wuxuu sharci ahaan u doonay inay dhacaan iyo inaynay dhicin mid walba waa dhici kartaa oo dadkoo dhan iimaan baa laga wada doonayo rumayn iyo islaamnimo haddana dhammaantood ma wada rumaynayaane qaarkood baa rumaynaya ya marka farqiga udhexeeya waxay tahay wuxuu ilaahay qadar ahaan u doonay ilaaba ilaaba wada dhacayaan ma baaqanayaan laakiin wuxuu sharci ahaan u doonay inay baaqdaan iyo inay dhacaan mid walba waa dhici kartaa waa midda labaad ee farqiga labaad waxay tahay wuxuu ilaahay qadar ahaan u doonay ma aha marka waxa weeye ilaaba ilaa inuu ka wada raalli yahay wuxuu ka raalli yahayna waa ku jiraan waxaanu ka raalli ahaynoo jeclaynna waa ku jiraan laakiin wuxuu sharci ahaan u doonay dhammaan waa wuxuu ilaahay ka raalli yahay oo jecel yahay hadduu sharcan u doonay shaygaas waa shay uu rabbi ka raalli yahay oo uu jecel yahay weeye marka iraadada sharciga ahi jacayl iyo raalli ahaansho waa laasimsanaysaa allah jecel yahoo ka raalli yahay waxaas laakiin taqadarigii ma laasimsanaysay qad waqad waa dhici karta inay waafaqdo waxaa allah jecel yahay oo sharci ahaanna u doonayo inuu qadar ahaanna u doono oo iimaanka mu'miniinta iyo camalka saalixay la imanayaan iimaanka waxa weeye iyo camalka saalixa sharci ahaan waa u doonayo waa ka rabe waa ka dalbay la kaalay uu yidhi waa ka raalli yahay haddana qadar ahaan inay dhacdana waa doonay oo waa waafajiyey markaasay markaa noqdeen mu'miniin camal saalixa la imanaya ay markaa noqdeen marka iraadada qadariga ahi ilaaba ilaa ma laasimsanayso raalli ahaanshaha laakiin ta sharciga ahi ilaaba ilaa raalli ahaanshaha way laaimsanaysa raalli way laasimsanaysaa marka taasina saas yada weeye fa akhbirnii can alixsaan ixsaanka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood waa ixsaan fii cibaadati illaah iyo ixsaan fii mucaamalati alkhalqi in cibaadada ilahay ixsaan lagu sameeyo oo lagu samafalo iyo in mucaamalada khalqiga lala mucaamilayo in samafal lagu sameeyo oo la wanaajiyo labadaa nooc bay u qabsantaha ixsaanka mucaamalada khalqiga lagu ixsaan samaynayo lagu wanaag samaynayo waa akhlaaq wanaagsan in lagula dhaqmayo dhaqan wanaagsan in lagula dhaqmayo yacni dhibta laga haysanayo yacni waxaweye ixsaanka iyo bimacnaa waxaweye badlu nadaa yacni wakafu ladaa yacni dhibtii laga haysanayo ee macruufka iyo wanaaggana markaysa waxaa la bixinayo lagu deeqaayo yacni weji wanaagsan iyo kelmad wanaagsan iyo hadal markaa debixsan lagula kulmayo wixii lagu kaalmayn karo lagu kaalmaynayo yacni markaa taas waxay tahay waa ixsaan fii mucaamalati alkhalqi waa akhlaaq wanaagsan lagula dhaqmayo wa quuluu linnaasi xusna yacani waxa weeye wa bilwaalidayn ixsaana cid ixsaan loo sameeyo khalqiga xaggiisa waxaa ugu horreeya labada waalid wa bilwaalidayn ixsaana labada waalid samafal u samafala ya samafal u samafala man axaqu nnaasi bisuxbatii yacni marka yaa dadka ugu xaqnimo badan buu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam nin saxaabi inaan marka dhaqan wanaagsan kula dhaqmo wuxuuhi ummuk hooyadaabaa ugu mudan yaa ku xiga ummuk yaa ku xiga ummuk yaa ku xiga aabbahabaa ku xiga yacni saasaa marka uu sheegay marka dadka kaleo dhanna waxaa la doonayaa wanaag in lagula dhaqmo waqul licibaadi yaquulu latii hi axsan ina ashaytaana yanzaqu baynahum nooca labaad wuxuu yahay waa ixsaan fii cibaadat illah labada nooc marka la eegaayo waxa weynaansho badan cibaadada ilaahay in ixsaan lagu sameeyo saas aawadeed halkan laguma sheegin ixsaankii khalqiga mucaamaladooda lagu samayn lahaa lagu samafali lahaa laguma sheegin tii weynayd baa la sheegay taa weynayd haddaba waxay leedahay oo ah ixsaan fii cibaadati illaah waxay kala leedahay asal iyo kamaal bay kala leedahay asal bay leedahay gun ah oo sees ah asalka waxa u ah cibaadada ilaahay in ixsaan lagu sameeyo altawxiid waalikhlaas in allah keligii waxdaaniyada loo qiro oo tawxiid lala yimaado oo wuxuu allah la gaariyahoo dhan loo gaar yeelo loo caqiideeyo keligiina la caabudo inuu asmaadiisa la gaar yahay sifaadkiisa la gaar yahay daatadiisa la gaar yahay afcaashiisa la gaar yahay keligiina la caabudo taasi waxay tahay waa tawxiidkii weeye cibaadadan ikhlaas loolagu yimaado isaga loo gaar yeelo mar labaadkana dariiqa lagu caabudayaa waa inuu noqdaa yacni mid lagu samafalo yani sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam waa inayta wax lagala kulmay waxa allah lagu caabudaya alikhlaas walmutaabaca aslu lixsaan waa tawxiidka iyo ikhlaaska iyo mutaabacada nebiga la raacayo allah keligii in la caabudo waxa lagu caabudayana ay noqoto wax nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagala kulmay wax la bidcaystay ayna ahayn in waxa weeye markaa ikhlaas iyo mutaabacayn lala yimaado allah keligii la caabudaa tawxiidkii la xaqiijiyaa lala yimaadaa waxa allah lagu caabudayaa ay noqoto wuxuu eh, ku soo dejiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo nebi maxamed wax lagala kulmay ay tahay waxa allah lagu caabudaya bidca ayna noqon oo shirki iyo bidca laga madhnaadaa waa aslul ixsaan ixsaankiiyo cibaadada ilahay lagu samaynaya asalkiisi weeye haddaba kamaal buu leeyahay kamaalkaasi waa maxay waa ka xadiidku haddaba sheegayo kamaalu eh, ixsaan fii cibaadati illaah darajada ugu koraysa ixsaanka lagu samafalo cibaadada ilaahay waa maxay an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak waa inaad allah u caabuddo si aad arkaysoo kale aad u caabuddo isagoo qudhisa laba martaba ah almartabatu aluulaa oo fadilani waxay tahay sidii mid arkaayo xaalaad shabbahayso inaad allah caabuddo yani masalan waxaa aynu garan karraa cidda uu ruuxu qadarinayo yacni boqor weyn oo kale oo caadil oo aad looga baqana ayuu u tegey wuu hor fadhiistay wuxuu arkaa inuu boqorku arkayo ayuu arkaa yacni waxyaale aan munaasib ahayn uu ku kackacamiyay ay dhici kartaa inuu iska jeesto khitaabkan iyo aanu markaysaga eegin wuxuu ku leeyahay aanu eegin oo ihtimaam badan siin dee waxa weeye markaa ma surubayso munaasib ma noqonayso marka sidii waxaad arkayso oo kale yaa xaalaad shabbahayso inaad u caabuddaa waa martabada ugu kamaalka badan tee haddaad awoodi kari weydo maxaad samaynaysaa adigoo markaa waxa weeye yaqiinsan oo garanaya allah inuu ku arkayo darajada sare haddaad gaari weydo fain lam takun taraahu fa innahu yaraak waa martabada labaad ee duuna daalika ah haddaanad ahayn mid arkaaya bimacnaa mid shabbahaya sidii mid arkayoo kale mid shabbahaya haddaanad ahayn waa in marka waxa weeye aad markaa u caabudda adoo yaqiinsan oo garanaya oo ay xaadir kugu tahay allah inuu ku daalacanayo ku arkayo marka waa kamaalkii alixsaan fii cibaadati illaah ay lahayd kamaalkeedii kadib nebiga wuxuu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam qiyaamada iga warran buuri wuxu uhi malmas'uulu canha biaclama min asaa'il ka la weydiinaya ugama aqoon badna ka weydiinaaya bimacnaa kaagama aqoon badnin si aadan u garanayn baan anna aanan u garanayn qaar baa halkan taxriifiyo beddelo waxay yidhaahdeen wuxuu u jeedaa adna waad garanaysaa muxamedow anna waa garanayaa garashadaynu garanaynana uma kala aqoon badnina isku leebal baa garashadeennaynu qiyaamada garanayna goortay dhacaysaa ay taagantay ya qaar baasaa yidhi taxriif weeye waa macnihii xadiiskoo la beddelaya macnaha loogama jeedin macnaha loogama jeedin waxaana caddaynaya riwaayada kale ee saxiixaynka ku soo aroorta caddaynaysa markuu yidhi akhbirnii can isaaca fa akhbirnii can isaaca yacni nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hiya min khamsi alghaybi laa yaclamuhunna ila allah yacni shanta qaybkee ka mid taho allah mooyaane cid kale ma ogaa inuu sidaa nebigu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam ya ayay noqonaysa marka hore iyagu waxay yidhaahdeen malmas'uul canha biaclama min asaa'il jibriil baa weydiinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa nebiga ugu jawaabay anna waan ogahay adna waad ogtahe uma kala aqoon badnin bay yidhahdeen saasay u tacriifiin oo bedeleen bimacnaa haddaad jibriil tahay adna waad ogtahay bay yidhahdeen saasay u leexiyeen anna waa ogahay haddaan muxamed ahay ogaalkaynu ognahayna isku leebal buu gaadhsiisan yahay uma kala aqoon badnin qalad weeye warkaas waxaa ka hor imanaya riwaayada kale ayaa sii caddaynaysaa hiya min khamsi alghaybi laa yaclamuhunna ila allah shanta haybkay ka mid tahay qiyaamadu oo allah mooyaane cid kale ma oga allahba cilmigeeda la gaar ah cid kale ogi ma jirto saas weeye warka ay odhanayaan qaarkood waagii dambe nebiga waa la ogeysiiyey qiyaamadu goortay dhacayso iyo mafaatixulghayb oo dhan warka noocaasi asal ma leh wax daliilana ma leh nusuustana waa ka hor imanaya yacni waxa weeye in la yidhaha wax walba waa la ogeysiiyo xataa mafaatixulghaybka markii dambe waa ogaaday sax maaha calaamaadka qiyaamada iga warran buu yidhi dabeedna calaamadihii qiyaamada wax ka mida ah ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam calaamaadka qiyaamaduna waxay u qaybsamaan calaamaad waaweyn iyo calaamaad yaryar waxay u qaybsamaan calaamaad dhacay iyo calaamaad weli aan dhicin oo baaqi ah ayay u qaybsamaan toban calaamadood baa kuwa ugu waaweyn ah tobankaa calaamadood weli waa harhsan yihiin tobanka calaamadood ay ka mid tahay inay qoraxdu galbeed ka soo baxdo ay ka mid tahay daabaddii hadlaysa inay soo baxdo ee afarta addin ku soconaysay ee dadkana la hadlaysay aan laga baxsan karayn ee cid walba gaadhaysay ay ka mid tahay waxa weeye dajaal inuu soo baxo ay ka mid tahay calaamaadka qiyaamada yaajuuji maajuuj inay soo dareeraan ay markaysa yani teedkii ku xidhnaayeen ka soo baxaan iyaduna ay ka mid tahay ay ka mid tahay waxa weye ciisa bnu maryam inuu soo dego deedna dajaal dilo yani marka ay ka mid tahay ay ka mid tahay waxa weeye saddex dhulgo ay dhacaan oo mid markaa bari ka dhacaya mid galbeed ka dhacaya mid jasiiratu carab ku dhacaya yani waxaweye dadka marka waxa dab soo baxayo dadka dabada ka kaxaynaya yani marka uu ka mid yahay adigu toban calaamadood caynkaasu xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey xadiiskii xudayfat bnu asiid yani uu sheegaayey tobanka calaamadood ayaa marka ugu waaweyn waa tobanka calaamadood marka iyagu waa baaqi oo way hadhsan yihiin calaamaadka yaryari waa fara badan yihiin wax dhacay iyo waxaan weli dhicin mid walba waa calaamada lafteeda laba calaamadood ba halkan laynoo sheegay mid waxa weeye an talid alamatu rabbatahaa haddii lahay cuquuqaa badanaya laa shaka inuu cuquuqii farabatay iyo waalidinkaarnimadii ilaa ay dhacday qaarkood inay marka waxa waalidadood ay dilaan ay dhacday ama hooyooyinkood marka ay dilaan qaar caqligoodii qabaa ama marka waxa weyaan aabbahooda ay dilaan qaar caqligoodii qabaa ay dilaan qof marka waalan isagu xukunma leh marka waxa weeye waalidinkaarnimadaasi waa iska badan tahay haddii la yidhaahdo waxaweye saraaridaa badanaysa wejigaa kale lagu fasirana dee horay waagii hore u dhacday oo waxaweye e, saraaridu ay fara badnayd iyo addoommaha marka milkulyamiin loo haysanaya ee dee ummuhaatul awlaadka noqonaya marka taasna waxay noqonaysaa calaa haada iyaduna dhacday tan ku saabsan marka waxa calaamadda labaad waxay tahay dadkii caydha ahaa ee cagaha caddaa ee qaaqaawanaa ee marka waxaweye xoolaha markaa raacayo adhyaha raacayo qaarkood dhoobiyada ahaayeen inay qaarkood marka waxa ku dambeeyeen ama xayn yaroo dee aan markaysaa sidaas ahayn marka waxa iyagu raacanayey yani markaa raacanayay ama dadba marka waxaan yani u ahaa qaar dhoobi aho wax u raaca oo wax yar ka qaata yani inay noqdaan qaar markaysaa yani xoolo leh oo tannaada oo deed marka waxa weeye guryo dhaadheer dhista oo guryaha dhaadheer isugu faana ta noocaasina waxa weye waa shay dhacay welina waxa weeyaan waa socotaa oo waqtiyada qaarkood dee waxaa jiri jiray dad waxa weeye aad iyo aad gaajo darani ay hayn jirtay oo dad markii dambe ku dambeeyey inay markaa xoolo yeeshaan ya yacni xoolo yeeshaan meel walba beled walbana waa markaa mid ka dhacda wey beled walba mid ka dhacda wey wadannada khaliijka oo waxa waagii hore ay ku badnayd marka waxawaan yacni faqriga iyo gaajadu aad ugu badnaayeen markii dambe de waxawaan shidaalka la soo saaray waxay noqdeen marka waxawaan yani inay iyaguna yacni ladnaadaan yacni marka badankoodii ay guryo dhaadheer marka waxay dhistaan marka faqri daranna waa soo mareen waagii hore waa soo mareen marka taasna saas yada weeye waxaa xadiiska laga qaadanaya akhirkiisa markuu nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam man isaa'il cumar weydiiyey wuxuu yidhi allahu warasuulu aclam waxaa laga qaadanaya qofku waxaanu garanayn inuu ka gaabsado ou yidhahdo allahu warasuulu aclam saxaabaduna waa odhan jireen markii nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam markii nebigu dhintay ma la odhanaya hadda allahu warasuulu aclam jawaabtu waxay tahay wixii marka umuur adduunye ah oo waxyaalaha hadda adduunyada ka dhacaya marnaba lama odhanaayo rasuulku waa og yahay yacni marka allah rasuul aclam lama odhanayo ee waa allahu aclam waa in la yidhahdaa wixii markaa diini ah oo muro diini ah taas waxa weeye culamada qaar waxay yidhaahdeen saxaabadu waagii dambe waxaa caadadu ahayd inay odhan jireen allahu aclam inay odhan jireen marka sidaas aawadeed siday saxaabadu odhan jireen waa in la yidhaahdaa laakiin saxiixu waxay tahay inaan dhibi ku sugnayn waayo diinka nebiga lagu soo rogay calayhi salaatu wasalaam saniica saxaabaduna marna inay odhan jireen allahu aclam marna ay odhan jireen allahu warasuulu aclam markii nebiga la oofsaday dabadeed labaduba waa jiraan aasaartan waa ku soo aroortay saas aawadeed diinka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa dee u aqoon badnaayoo dadka kale uga aqoon badnaa oo isagaa lagu soo rogay oo lagu soo dejiyey cilmigii markii uu ku sifaysnaana waa ku sifaysan yahay siduu nubuwadii iyo risaaladii ugu sifaysnaa ugu sifaysan yahay ayuu cilmigii yani uu ku sifaysnaana sidii ugu sifaysan yahay sidaas aawoodee umuuraha diiniga ah yani allahu warasuulu aclam in la yidhahdo wax dhibi kuma sugnaa haddii la yidhahdo allahu aclamna yani marka iyadana dhibi kuma sugnaa labada mid waliba jaaza wajaaza weeye wuxuu ah, nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuuhi waa jibriil wuxuuna u yimi eh, si uu diinkiinna idiin baro bimacnaa sabab idinku noqdo inuu markaa waxa barataan oo su'aalaha marka uu nebiga weydiinaayo oo nebigu ka jawaabayo ayay dadkii diinkii ku baranayaan waxaa laga qaadanayaa usluubka caynkaasoo su'aala marka in la weydiiyo cidda garanaysa oo ay ka jawaabaan yani waxa weeye inay hab tacliimi ku jirto cilmiga lagu barayo inay ku jirto ayaa markaa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa alislaam iyo aliimaan iyo alixsaan saddexdaa martabo in laysku yidhaahdo diin laysku yidhaahdo diin in laysku yidhaahdo marka sidaas aawoodee culamadu waxay yahan waa maraatibu diin alislaami diinulislaami maraatibteeda weeye saddexdaa martabay ka kooban tahay martabada hore waxa weeye waa islaamnimada oo daa'iraddii guud weeye culammada qaarkood bacdu salaf waxay samayn jireen saddex markaa xero oo kala sarraysa saddex goobo goobada ugu sarraysa ee weyn waxay odhan jireen waa islaamnimo alislaam goobo kale oo hoosta kusii kaga sii jirta oo taa ku guda jirta yadana waxay ku qori jireen aliimaan goobo kale oo marka waxa weeye iyaduna ka sii hoosaysa oo saddex goobo oo isku guda jira goobo weyn goobo dhexe goobo marka waxa yar oo yani gudaha kusii jirta taa hoosena waxay yidhaahdeen waa alixsaan waa tii samafalka macnaheedu waxay tahay ka galaa iimaanka iyo islaamnimadana waa ku jiraa oo martabatuliimaan iyo martabatulislaamna waa la yimi ka xerada hoose ka soo baxa oo xerada dhexe soo galaa martabatuliimaan buu joogaa laakiin martabatulixsaan waa ka baxsan yahay eh, islaamna waa ku guda jiraa ila goobadu goobaday ku guda jirtaayeen ka markaa waxabay martabadaa iimaanka ka soo baxa xeradaa dhexe ee xerada sare u soo baxa waa muslimkii faasiqa ahaayo kale weeyaane martabadii iimaanka waa ka baxay laa iimaana liman laa amaanata lah wallaahi laa yu'min man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah laa yazni zaani xiina yazni wahuwa mu'min isagoo mu'mina ma sinaysto laa iimaana liman laa amaanata lah martabadii iimaanka ee islaamnimadan kasii fadliga badnayd ee khaaska ahayd kuma jiro ya waa la odhan karaa waa mu'min naaqisul iimaan oo iimaankiisu waa naaqis waa la odhan karaa laakiin iimaan mutlaqa bimacnaa kaamila laguma sifayn karo marka waxa weye martabadii iimaanka markaa waa ka baxo martabada islaamnimadu markaana u baxay saddexda martaba caynkaasa weeye waa caam iyo khaas iyo khaasulkhaas bay kale yihiin halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk